walaa khunha labeed uu ku daydana ma asaxdo waa suura murabaca wey laa tasixu qudwatu rajulin bikums bimra'atin walaa kunsa ninka raggiihi dumar iyo labeen midna kuma xidhan karo amaa dumarku dee dumarku ragga imaam uma noqdaan cumuumkana wuxuu aha nabigu lan yuflixa qawmun walow amrahum imra'atan haweenkana haddii la isku xidhanayo maqaamkoodu gadaal buu ahaaye horay ma ahayn khunsaa labeebkuna raganimadiisa lama hubo wuxuu udhaxeeyaa rag iyo dumar dumar buu noqon karaa salaadana waxbaktiyaa nasiib ma geli karto saa darteed qofta rag ragii dumarna kuma xidhan karo lebeebna kuma xidhan karo walaa kunha bimra'atin walaa kunha lebeebkuna haween kuma xidhan karo waayo hadduu haween noqoto la garaye hadduu lebeebkani haween noqdo la garaye hadduu rag noqdo haweenna ay tukisay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 waa ku yidhi maa adina allahu lishayin ma adina linabiyin xasana sawti bilqur'aani yajaru bih ilaahay ma dhagaysan sida uu dhagaysta nabi cod qurxusan oo qur-aanka ku dhawaaqaya oo kor u akrihaya xadiidka abu hurre bukhari muslim wariyeen cod qurayxu inuu miise iyo fadli yahay nabi daawuudna uu ku yii abu muuse uu ku yidhi laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri aali daawuuda man lam yaqtarana bilqur'aani falaysa mina arrinta aad buu sharcigu u jideeyey aadaankoo salaada qariinkeeda ahna fainahu andaa minka sawtanna waa jirtaa maduumaxduurana adaanka maka waxaa loo siiyey cod qureex bay ahayd arrintaa nusuus sharci oo ictibaar siisay waa la hayaa wa iibi sancati shaqada laga shaqeeyo hadduu mid xamaali yahay midna dhakhtar yahay dhakhtarkaan la hormarin bay